midda koowaad waxa weeye kownu lmu'adini mu'adinku waa inuu yahay xasanu sawti codkiisu miduu wacan yahay waa in nin adinka cod fiican leh u adimo waayo waxaa la rabaa cod wanaagsan oo meel dheer gaadhaya inuu mu'adinku leeyahay baa la rabaa oo alleh subxaana wa tacaala dadka salaadan jir isiba ay tukanayaan baa la doonayaa cid walba inay si wacan oo qumaati ah u maqasho marka dee Eh, mikrofoonada maanta la isticmaalo iyadoon dhib ma laho oo dee waxyaalo bannaan weeye qudhin la isticmaalo oo codkii waana qurxinayaan waa dhuubayaan meel fogna codkii waa gaadhsiinayaan iyadoo dhibaato ma laha an yakuuna waa inuu ahaada mu-adinku xasanu sawti qof sood wanaagsan nabiguna sal alla alayh wasalam waatuu ninkii saxaabiga cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi waatuu ku lahaa eh, alqihi bilaalan fa inahu andaa sawtan minka alqihi bilaalan bilaal ku dulrido macnaa bilaal u yeedhi oo haddii aan idmaayo qaybsii fa innahu andaa sawtan minka isagaa kaa cod dheer oo kaa cod quruxsane isaga waatuu nabi sala lla slam ugu sheegu athaani ka labaadee kownuhu amiinan kownuhu waa ahaanshihiisa uu yahay mu-adinku amiinan waa inuu mid aamina uu yahay oo loo aaminay salaada awqaadeeda awqaadda salaadu ayada nin loo aaminay waa inuu yahayoo xil iska saarayo ilaalinaya iftaarka ummadda hadday sooman tahay afurkooda waa inuu nin ilaalinaya yahay ummadda imsaaga cuntada ay ka joogsanayso marka ay sucuurtaan bacdigeed waa inuu nin ilaalinaya uu yahay haddii meel dheer oo minaarad ah intuu fuulo uu ka adimayo waa in dadka muslimiinta ceebahooda iyo cawraadkooda uu ilaalinayo ila ninku hadduu meel dheer oo magaalada ka saraysa fuulayo waaga hor sida loo adimi jiray manaaraday wax la fuuli jiray oo meelo masaajid masaajida maarata dushooda ama sarraysan la fuuli jiray haddii arrintu sidaa tahay waxaa dhici karta in guryaha ka hooseeya dad dayacaan oo dee inuu cawradooda indhahooda ku dhacdo soo maaha dee marka waa inuu aamin yahay oo waxaa hadhow markuu soo dhaadhaco la tukada kabacdi aanu ka sheekayn oo maaragta dadka cawraadkoodana u astura weeyaan xadiid la yaab leh baa nebigu sal alla alay slam wuxuu leeyahay umanaau nnaasi calaa salaatihim umanaau nnaasi calaa salaatihim wa suxuurihim almu'adinuun xadiidkaasi waa darajadiisu waa xasan albayhaqi ayaa wariyay sheikhulalbaani irwaaga irwaa alkhaliil buu ku keenaya raqamkiisu waa laba boqol koob iyo labaatan wuxuu leeyahay rasuulku umanaau nnaasi kuwa loo aaminay dadka salaadooda iyo suxuurtooda waa mu'adiniinta buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam xadiid kaloo kasii cajo badan baa jiro alimaamu daaminun wاlmuؤdinu mu'tamanun allahuma arshid اla'mata wغfir lilmuؤdiniin xadiidkaasi waa صaxiix imaamu tirmidi abi daawuud iyo ibn khusayma ayaa weliya darajadiis waa صaxiix nebigu wuxuu leeyahy alimaamu daaminun imaamku waa daamin oo isagaa mas-uula wlmuؤdinu mu'tamanun mu'dinkiina waa mid la aaminay isaguna mu'taman allahuma ilaahow imaamyada hanuuni waqfir lilmu'adiniin mu'adiniintana ilaahw dambi dhaaf baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waayahay wuxuu yidhi mu'alifku kownuhu waa ahaanshihiisa uu mu'adinku yahay caaliman mid aqoon u leh bilwaqti waqtiga waa inuu kala garanayaa waa inuu waqtigii kala garanayo haddii aan idmaayo si uu waqtigii dee u makansado adinka uu adimi lahaa min awali waqti waqtiga bilowgiisa waa inuu yaqaano wakhtiga bartamihiisa waa inuu yaqaano wakhtiga aakhirkiisa waa inuu yaqaano si uu uga nabadgalo gef inuu ku dhaco maqsuudku marka waa maxay waa inuu garanayo calaamaadka wakhtiga calaamaadkiisa waa inuu garanayo iyo astaamaha lagu yaqaano ee sharciga adiladiisu ay caddaysay masalan salaada subax oo kale wakhtigeedu waa markuu fajarku dilaaco fajarka labaad salaada duhuur oo kale waa markay qoraxdu zuusho salaada casar oo kale waa markuu shay walba harhkii labanlaabkii uu la ekaado waa harka galabtihii soo rogmada salaada casar oo kale waa markay maqhrib oo kale waa markay qoraxdu dhacdo cishuhu waa marka shaaca cas ee guduudan ee galbeed ka soo jeedaa shaacaasi markuu qarsoomo waa xilligaa marka waa inuu awqaadii salaada uu garanayaa loo jeedaa waayahay mutatahiran min alxadathayni kownuhu waa ahaanshihiisa uu yahay mutatahiran mid ka dahaaro qaba min alxadathayni labadii xadath waa ninka muadimka waxaa loo jeclaystay inuu yahay qof mutatahir ah alasqaru walabar bal ka waran hadduu adimo isagoo waysaqaadku ka jaban yahay buu adimay adimkiisu ma soconayaa mise ma soconayo jamhuurulculamaa waxay leeyihiin adinkiisaasi waa soconaya adinkiisaasi waa adin jaa-iso waa soconaya qaaiman ay kownuhu qaa'iman waa inuu yahay mid taagan waa inuu taagni ku adimaa taagnina ku aqimaa baa laga doonayaa mu-adimkii oo waxaa mustaxab ah qofkii muadimka ahaa adimkiisa iyo aqimkiisu waa inuu taagshiyan yahay waayo nabigu istaagid weyn nebigu sal allahu alayh wasalam bilaal muxuu ku yidhi qum fa faadin istaagoo adin baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa inuu adimo haddii alaidma ay taagni ay taagni ku aqimo hadduu fadhiga ku adimo ka waran oo fadhigiina haddii alla idmaayo ku aqiimo wax cudurdaarana aanay jirin adimada lagama hayo naafa iyo curyaan maaha bal ka waran isaga waa waa ansaxaya adinkiisu laakiin sida uu sida uu dhaafay ee taagnidii uu iska dhaafay ayaa mudnaanshada iyo awlaha ah taasaa wanaagsan haddii dani ay xaajo keento dhibaato ma laha dhibaato ma laha ibnulmundir kitaabkiisa alijmaac ama alawsat iyo ijmac labada ugu leey wuxuu soo naqlinayaa in masaladaasi ahlucilmigu inay ku ijmaacsan yihiin oo sunnadu ay tahay in taagnin lagu adimo taagna lagu aqiimo qofku haddii cudurdaar ku yimaadana wax dhibaata aanay lahayn xasan ibna moxamed alcabdi raximahullah ayaa wuxuu leeyahay maalin baa waxaan usoo galay buyui ninkii saxaabiga ahaa ee abi zayd alansaari la odhan jiray baan usoo galay ninkaasi fa adana wa aqaama wa huwa jaalis abi zayd alansaari ayaan usoo galay buu yidhi waa adimay waa aqimay waana fadhiyaa wataqadama rajulun fasallaa bina ninbaa intuu isa soo taagay oo hormaray salaadiina tujiyey wa kaana acraja ninkaa adimay ee fadhi ku adimay ku aqimay nin naafa ah oo luka dhutiyuu ahaa usiiba rijlahu fii sabiili fii sabiilillahi baa jidkiisa maalin maalmaha ka mida lagu dhaawacay marka waa bannaan tahay waxaa kaloo sidoo kale bannaan in hadduu qofku isagoo gaadhi fuushan ama gaadiid kale fuushanba dushiisa inuu ka adimi karo waa bannaan tahay ibnu mundir wuxuu soo naqliyaa xadiis saxiix ah oo ahar saxiixo bayhaqi iyo ku sugnaatay sheekhulalbani irwaaga uu ku keenayo laba boqol labaatan iyo lix raqamkiisu yahay ibnu cumar radia allahu tacaala canhuma kaana yuadinu cala albaciiri fayanzilu fayuqiimu kaana yuadinu cala albaciir ibnu cumar wuxuu ahaa mid ka adima awrka dushiisa markuu safarka yahay fayanzilu fayuqiimu markaasuu soo degi jiray dabeetana waa aqiimi jiray an yakuuna waa inuu ahaado mu'adinku calaa culuwin meel sarraysa dusheed waa inuu yahayoo codka dadka suu wada gaadhsiiyo waa in meel taagoo sarraysa uu ka adimaa mu-adinku taasaa fiican marka farqi ma laha culuwigaasi ha noqdo culuwi oo qofka mumin qofka mu-adinkaa ah naftiisi meel sare ee fuusho ama ha noqdo culuwigaa sida iminka loo la haystaba ha noqdo culuwi maaragtay adinkiisi ah oo maanta sida maaragtay dee mukabiraatu sawt baa la haysta hadda mu-adinkii isagoo aan meel fogoo sareba fuulin codkasuu dadka u gaadhsiiyo isagoo mixraabkii taagan buu magaalada oo dhan iyo miyiga meelaha ku dhow warka gaadhsiin kara soo maa oo addiinkii gaadhsiin karaya marka waxaa weeyaan culuwigiiyo sarrayntaasi ama ha noqoto culuwun culuwun bidaati lmu-adin mu mu'adinka daatadiisu meel sare la saaray ama ha noqoto bisawti lmu lmu'adin codkii mu mu'adinkuo meel sare la geeyey labadu iska waxa weeyaan washa jaa-is wey raafican wajhahu jaacilan usbuucayhi fii udunayh raafican waa inuu yahay mid sare u qaadaya wajhu wejigiisa wejigiisa waa inuu sare u qaadaya markuu adimayo waa inaanu dee foorarin muadimayo waxaa la doonayaa wejigiisu inuu xagga qiblada u jeedo aanu hoos u foorarin jaacilan usbuucayhi labadiisa farood waa inuu yahay mid yeelay oo geliyey fii udunayhi labada dhegood oo waxa weeyaan codka afkiisa ka soo baxaya ayaa wuxuu ka xidhmayaa dhegihiisa oo markaa waxaan si aada isu maqlayn afkiisa iyo dhegihiisa ismaqlayn marka maxaa dha meesha ka imanaya mar haddii sawdkii kaa soo baxay dhegahaaga aanu toos ugu dhacaynin in cod dheer uu kaa soo baxay marka keenaysa oo kor haddaad uqaylisa xitaa maaragtay qaylada kaa soo baxaysa afkaagii aanay ma kasoo baxaysa dhegahaaga aanay ku dhacaynin nabiguna sala allahu alay ali wasalam sunnihiisii bay ka mid ahayd in mu-adinku uu haddii aan idmaayo dhagaha faraha gashado xadiidka abi juxayfa ee bukhaari iyo muslim iyo termidi nasayb abu daawuud iyo axmed iyo daarami ibna maaja ay soo saareen waatuu lahaa ana bilaalan wadaca usbucayhi fii udunayhi ana bilaalan wadaca usbucayhi bilaal wuxuu labadiisii farood saaray xaggee fii udunayhi labadiisii dhagood buu saaray mustaqbila alqiblati qiblada waa inuu qaabilsan yahay qofka mu'adinka ah qibladii waa inuu qaabilsan yamiinan wa shimaalan fi lxayi calatayni yani intaa ma idinku daraya mustaqbila qibla yamiinan wa shimaalan ku daraya multafiyan buu keenaya soo maa mustaqbilan lilqibla dheh qibladii waa inuu qaabilsan yahay mu'adinku waayo nebigu sal allau alay wasalam mu'adiniintiisii labada ahaa bilaal iyo muxuu aha ii sheeg cabdullahi bin maktuun labaduba caynkaasay yeeli jireen ibna mundir kitaabkiisa alijmac iyo awsat wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay ajmaca ahlu lcilmi calaa ana min asunati an yastaqbila alqiblata fi ladaan ahlucilmigu waxay ku ijmaaceen in haddii aan la idmaayo qiblada uu la qaabilo qofka mu'adinka ah adinkiisa multafitan isagoo eeg eegayo milicsanaya yamiinan midig wa shimaalan bidix fi lxayi calatayni labada xaye caladood xaye cala asalaax iyo xalle cala alfalaax waa inuu midig iyo bidix eegaa weli midig iyo bidix eegidda uu eegayo waa surka oo keliya waa in laabtaadu aanay xagga u jeesan surka keliya duwaysaa xaggana surkaa u duwaysaa xaggana surkaa u duwaysaa laakiin laabtaadu waa inay qiblada qaabilsan tahay saasaa sax ah waa tuu lahaa abi juxayfa ra'aytu bilaalan yu'adinu fajacaltu atatabacu faahu bilaal oo addimayaan arkayoo waxaan bilaabay afkiisa inaan raacraaco haahunaa wa haahunaa yaquulu yamiinan wa shimaalan xaya cala asalaati xaya cala alfalax isagoo lamarka waa xadiis bukhaari iyo muslim daawud iyo tirmidi iyo keyrkood waa uu wariyay xadiiskaas qodobka tobnaad u dambeeya an yakuuna waa inuu yahay adinku fii awali lwaqti waqtiga bilowgiisa waa in la adimo waayo nebigu sal allau alay wasalam sidaasaa sunnihiisii ah waqtul awalka in laga adimo xadiidkii bilaal ee jaabir ibnu samura ee nasa iyo keyrkiiba soo saareen ina bilaalan kaana yu'adinu fi awali lwaqti bilaal wuxuu ahaa mid adima waqtiga bilowgiisa falaa yaramu warubama ahara aliqaamata shay-an yani waxaa weeyaan ma adimi jirin oo dib buu udhigi jiray waa dhici karta iqaamada oo ma dadejin jirin ilaa haddii aan idmaayo qiyaamada waktigeedii la gaadho haaniyan baabu shuruudi sixati salaa ay haadaa kani baabun wuxuu baabiyay fii bayaani shuruudi sixati salaa shuruudda ay salaadu ku ansaxayso ayuu baabkani baabu yahay diisa waxaa ku sugan daabidun waaxidun daabit keliya shuruudu sixati salaati tisca shuruudaha ay salaadu ku ansaxdaa waa sagaal alslaamu islaamnimaa u horaysa oo qofkii muslimka ahaa salaaddiisu waa ansaxaysaa kii gaalkaa laakiin salaad ka ansixi mayso waxaa u dala lain ashrakta layaxbatanna camaluka ayuu alla yihi subxaana wa tacaala marka haddii kaafirka ahaa aakhirana dee waa laga xisaabi doonaayo acmaashii salaadihii waxaas waa la weydiin doonaa furuucu shariica aakhira waa waa lagula hadli maa salakakum fii saqar marka la yidhaah qaaluu lam naku min almusalliin walam nakun nucimu lmiskiin warkaas shubi doona aakhiro alcaqlu caqligii baa ka mid a shuruudda ay salaadu ku ansaxayso qofkii waalnaa hadduu qumaati u weysaysto tukadana ka ansixi mayso waayo waa qof marfuuca alqalam ah oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa cani lmajnuuni xataa yufiiq kii waalnaa ilaa uu soo miraabo athaalidu ka saddexaad atamyiizu waa wax kala soocid oo qofkii waa inu wax kala sooci karaa qofkii dee aan mumayis ahayn lama kala waxaa weeya wax ma kala sooci karo waayo nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi muruu wlaadakum bisalaati lisabcin carruurtiina salaada amra toddoba jir ku amro nebigu sal alla alay wasalam marka haddii uu toddoba sannadood wax ka hooseeya ay ka ansixi lahayd salaaddu tamyiisnimo lagu sheegi lahaa la amara biha annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu arrintaa waa amri lahaa marka mumayisku waa ayo almumayisu man huwa man balaga sabca siniina caaqilan mumayisku waa ayo waa qofkii toddoba sannadood gaadhay oo caqli ledee oo maxaa maxaa looga jeedaa tamyiisku wuxuu kala sooci karaa caadadii iyo cibaadadii buu kala sooci karaa waayo alطahaaratu maca alqudra waxaa ka mid ah shuruudihii alطahaaratu طahaaro qofku dahaaro qaato maca alqudra awood iyadoo ay la jirto shuruuday waxaa jira shuruud iyo arkaan iyo sunan iyo waxbaa kala jira shuruuddu inta badan waa intaan salaada la soo gelin dibaddeeda waxa la qabanayo dee qaar la soconayana waa jiraa salaada gudaheeda inta lagu jiro arkaanna waa wax salaada gudaheeda dhacaye salaada aan dibadda ka ahayn iyadu wey marka altahaaratu maca alqudra waxaa loo jeedaa qofkii waxaa ku waajiba muslimka ahaa inuu salaadiisii u dahaaro qaato xadadkii akbarka ahaa iyo kii asqarka ahaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn wain kuntum junuban fataharuu buu alayhi subxaana wa tacaala nebigun wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada'a ilaahay qof idinka mida salaadiisa aqbali maayo haddii wayse qaadku uu ka jabo ilaa uu weysaysta mooyaane buu nebigu yidhi alayh salaatu xadiidkaas waxaa wariyey xaakim waana xadiis saxiixa waxaan odhan lahaa xadidka waxaa wariyey bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo termadi waana xadiis saxiixa xadiidka labaad aynu u daliishanayno laa yaqbalu allahu salaatan bigayri tahuur ilaahay ma aqbalo salaad aan tahaaro lahayn marka tahaaradu intaasaa u daliila halkan uu raaciyey ee macalqudra uu leeyahay wuxuu u jeedaa dee qofkii aan awoodi karin asxaabu asxaabulacdaar buu ujeedaa dadkii cudurdaarka lahaa sida qofkii bukay oo kale oo kaadidii iska soconayso salasulbowl buu qabaa kaadidii waa soconaysaa ama wuxuu qabaa infilaatu riix infilaatu riix waa qofka xagga dambe neeftu iska socoto qofkaasi isagu waxaa labadaa qof lagu daraayoo la haleeshiiyaa qofkii maxbuuska ahaa ee jeelka jiifay gudihiisa iyo qofkii kaadidu iska socotay ayuu qofkii hawadu xagga dambe ka socotay waxa weeyaan isaguna waxa weeyaan waa waa isku mid xukunkooda waayo qofka kan maxbuuska ee xabsiga ku jiraa waxaa laga yaabaa hadduu weyse u baahdo ama maydh u baahdo inuu waayo marka isagu wuxuu la xukun yahay faaqidu tahuurayn waa qofkii maxay waayey labadii tahaaru waayey sooma hade almaau waturaab buu qofkaasi waayey marka waa taas wey duquulu lwaqti waqtigu inuu galo ayaa ka mid ah shuruudda salaadii waayo alla wuxuu yidhi subxaanahu ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan ay mafruudan buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala marka salaaddii waqtigeedii waa inuu galo nebigu calayh isalaatu wasalaam saasuu u sharciyey marka awqaaddii salaada duhurkii iyo casarkii maqhribkii ceshihii saas weeyaan salaaddii shanta salaad waqtigooda iska macruuf iyadu ee maxaa lagu haleelaa haddaba salaaddii baa lagaa horgalay maxaad ku haleeli kartaa salaaddii waxaa lagu haleeli karaa rakacad in qofku salaaddii uu kusoo gaaro intaanu wakhtigeedii salaadii bixin salaadii waktigeeda intaanu bixin haddii aad rakacad kusoo gaadho oo rakacaddii markaad tukato dabaydna salaada wakhtigeedii uu baxay salaadaas waa tukanaysaa salaad wakhtigeeda baxay buu kugu dhacaya waayo nebigu wuxuu yidhi man adraka min asubxi rakca qabla an tadluca ashamsu faqad adraka asubxu salaaddii baa toostay oo adoo ku dhaafi rabto rakacaddii ugu horraysay salaaddii subax markaa tukatay tii labaad isu taagtay baa qoraxdii midh soo tidhi qoraxdu markay midh soo tidhaadana dee la odhan maayo salaaddii ku dhaaftay ee mar haddaad rakacaddii hore ka soo gaadhay salaaddii xilligeedii waad soo gaadhay laakiin waxaa salaadin waktigeeda u horreeya laga tukada miyaa fadli badan mise waxaa fadli badan wakhtiga udam in dib loo dhigo bay culimmadu isweydiiyaan sida fadliga badani waa in hore loo soo dhigo waqtigeeda u horey la tukado adilo badan baa ishaaraysa fastabiqu lkhayraat baa ilahay leeyay subxaanahu wa tacaala ilaa dee in daruura ay keento mooyaane maalan haddii duhurkii oo kale qoraxdu aada u kululaato in la yara qaboojiyo dhib ma laha satru lcawrati cawradii oo la asturo ayaa haddii alla idmaayo ka mid ah waxyaalaha shuruudda salaadeedii maca alqudra iyadoo awoodid ay la jirto cawradu wax kasta oo qofka insaanka ah inuu muujiyo ku xun baa cawro la yidhaahdaa waxa aada ka baqayso dadku inay kugu arkaan baa baa cawro la yidhahda waxaa la yidhahda waa kullu maa yasuu'u linsaanu idhaaru alcawratu hiya kullu maa yasuu'u linsaanu idhaaru waa wax walbaoo qofka dhib ku ah inuu muujiyo weeyaan marka cawradu waxa weeyaan waa shayga qofka dee ceebihiisa inuu muujiyo waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka ilaaliyey allah wuxuu yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin quruxdiina qaata cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaa salaad walba markaad tukanaysaan ninkii marada haystee rasuulka wuxuu ku yidhi sal saxaabiga ahaa in kaana waasican faltaxif bi hadday go-aagu uu weyn yahay hullaabo wain kaana dayiqan fatazir bih hadduu go-aagu daal idma iyo cidhiir kugu yahayna gunto baa nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam marka qofku wuxuu cawradiisa ku asturayo waxaa loo shardiyaa afar shardi yushtaradu fi yustar maa yasturu cawratuhu qofku cawradiisa wuxuu ku asturayaa afar shardi oo u shardiya ah. kow safiiqan an yakuna safiiqan an yakuuna safiiqan laa yasifu lowna albashara waa inay maradu tahay maro qallafsan oo qara leh oo aan tilmaamaynin qofka oogadiisa meeshii maxaa ka baxay tii khafiifka ahayd baa baxday dee an yakuuna safiiqan laa yasifu lawna albashara shardiga labaad an yakuuna mubaaxan maradu waa inay mubaax tahay dee maran maara sharcigu xarimay sida xariirtii oo kale miyay bannaanta inaad asturtaa waa maya shardiga saddexaad an yakuuna waasican maradu waa inay mara ballaadhanoo waasica tahay xataa laa yujasima alcawra xataa laa yujasima alcawra ilaa cawrada jidhkeedii aanu muujin dadka somaala arag hadda saraawiil ku dhegan qofku intuu qaatay hadduu qofkaasi luga lugihiisu dhuudhuuban yihiin iyo hadday waaweyn yihiin bawdihiisa iyo baridiisa iyo adimadiisa waa la garanaya dad waxaad arkaysaa dadka yaraada soo kacay goonooyin ku tolon aad soranaysa qofkani waa min taxti ilal buu dabran yahay oo nag kuwa qofku ka dhaqaaqyar buu xidhanaya marka maradii ha adkaato hadday doonto laakiin maxay si toos u muujinaysaa jirka qaradiisii soo maaha dee bay muujinaysaa marka waa inuu maradii noqotaa waasican xataa laa yujasima alcawra ilaa cawrada aanu jidhkeedii muujin baa la doonaya qodobka afraade u dambeeya an yakuuna daahiran waa in waxaan cawrada lagu astiraya uu yahay maxay waa inuu daahir yahay weeyaan waa inuu daahir yahay waxay culimmadu isweydiiyaan maa hiya xaddu lcawrati fi salaa salaadda marka lagu jiro cawrada qofka maxaa u xad ah maxaa la ogolaya inay jirkiisa muuqdaan maxaan la ogolayn jirkiisa inay muuqdaan waxaa la yidhaahdaa tanqasimu alcawratu fi salaa ilaa aqsaam cawradu xagga jirka marka laga hadlayo ee salaada gudaheeda marka laga hadlayo dhowr qeybood bay u qaybsantaa ilaa afar ama shan bay culimmada geeyaan midda koowaad waxaa weeyaan qofkii isagu toban sannadood iyo wax ka weyn jiray ninkii toban jir ahaa wiilkii toban jir ahaa wiilka toban jirka ah iyo waxa ka sii weyn ee ragga kale waaweyn ah cawradoodu waa min asurati ila arukba waa cawrada waa caynkaas cawradoodu waa surna min asura ila rukba waxaa u daliila xadiidka camar bnu shucayb can abihi can jaddihi oo marfuuca ah maa bayna asurati waarukbati cawra inta u dhaxaysa ruugga iyo xundhurtu ama xuduntu waa cawra buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa abu daawuud baa xadiidkaa wariye darajadiisu waa xasan sheekhulalbani irwaaga laba boqol koob iyo toddobaatan buu raqamkiisa ka dhigaya qodob cawrada qolada labaad waxa weeyaan kii hore maxaanu ku sheegnay waa alrajulu min cashari sanawaatin famaa fawq waa ninkii toban jirka ahaa ilaa wixii ka weyn arajul min cashir sanawaat famaa fawqa qofkii toban sano jira iyo wixii ka sarreeya wey athaani ka labaad asabiyu duuna alcaashira asabiyu duuna alcaashira waa ilmihii yaraa ee toban jir ka yaraa toban sano ka yarya cawradiisu waa xagge cawratuhu lfarjaani faqad cawradiisu waa labada farji oo keliya waa labada farji oo keliya weeyaan ama ha tukado ilmihii isagoo cawradiisu waa astura hadduu tukado isagoo cawradiis u asturan tahay ilmihii yaraa waxa weeyaan salaadiisu waa ansaxaysaa gabadhii yarayd ama wiilkii yaraa mara yar buu soo qaato sida macawusta u guntaday qaarka sare waa bannaanyay soo maa gabadhii yarayd mara yar bay soo qaadatay ee muxuu ahaa toddoba jirka ahayd ama lix jirka ahayd xaggan hoose ka guntatay maradii xudunta dusheeda bay ka guntatay gabadhii yareed waa ansaxaysaa waayo cawradeeda maxay tay iyadu alfarjaani faqad waa fahanti soo ma athaalif ka saddexaad almar'atu alxurata albaaliga waa gabadhii xorta ahayd haddii aan la idmaayo ee qaangaadhka ahayd gabadhii xorta ahayd ee qaangaadhka ahayd weeyaduna iyo tii addoonta ahayd labadu waa kugu jiraa cawradoodu waa maxay almar'atu alxura albaaliqa wlma walama iyo tii addoonta sida raajixa ah sida raajixata ta adoontuna waa soo gelaysaa iyaduna cawradeedu waa maxay kullahaa cawratun ila alwajhu ila alwajha waalkafayn dhammaanteed waa cawro soo maha dee inay jirkeeda muujiso salaaday markay ku jirto ila alwajha walkafayn wejiga iyo labada calaacalood mooyaane hadday mutanaqiba tahay oo gabadh niqaabka xidhata tahayna haddii rag meesha uu joogo maxay samaynaysaa niqaabkaagii baad xidhnaanaysaa weeyaan waayo nabigu wuxuu yihi laa yaqbalu allahu salaata xaa'idin ilaa bikhimaar ilaahay ma aqbalo gabadh xayday oo xaydh xaydba gaadhay salaadeeda inay khimaaran tahay oo ay asturan tahay mooyaane intaasaa culimmadu waxay sheegaan cawraadku fi salaati inay ilaha meelaha ay noqonayaan bay sheegaan culimadu yidhaahdaan waxaa loo shardinayaa cawrada asturkeeda afar qodob bay sheegaan wayushtaratu yushtaratu maa yustaru cawratu qofka cawradiisa wuxuu ku asturayo ee uu ku qarinayo waxaa loo shardinayaa afar shardi waxaan cawrada aad ku qarinayso shardiga koowaad an yakuuna safiiqan laa yasifu lownu lbashara inuu yahay marada tani aada cawradaada ku asturayso maro adag oo midabka jirka aan muujinayn an yakuuna safiiqan laa yasifu lowna albashara shardiga labaad an yakuuna mubaaxan waa in maro mubaaxoo kuu bannaan ay tahay oo mare aada soo dhacday aanay ahayn shardiga saddexaad an yakuuna waasican waa inay maro waasica tahay oo aan cidhiidh ahayn laa yujasimu alcawra oo cawrada ama jidhka meesha cawrada ah xajmigeeda aan muujinayn waasican xataa laa yujasima alcawra shardiga afaraad an yakuuna daahiran marka afartaa shardi inaanu midabka muujinaynin inay maradu mubaax tahay oo maro lasoo dhacay aanay ahayn in maradu ay waasic tahay oo xubnaha jirka aanay muujinayn in maradu ay daahir tahay shuruudahaasba shuruudaha loo shardiyo waxa qofku isku asturayo ayaa la yidhaahdaa culimmadu waxay tilmaamaan haddii qofku cawradiisii ay muuqato salaada gudaheeda oo isla markaa uu markii ay muuqatayba uu asturay salaadiisu waa ansaxaysaa salaadiisu waa ansaxaysaa ashardu saabicu shardiga toddobaad ijtinaabu najaasati najaaso ka fogaanteed way laga fogaado ka fogaanshaheed laga fogaado libadanihi qofka badankiisa iyo jirhkiisa najaasadii inuu ka fogeeyo wa thawbihi maradiisa inuu ka fogeeyo wa buqacatihi buqacadiisa iyo meeshii uu ku tukanayay qofku najaasadii inuu ka fogeeyo ayaa ka mid ah haddii alla idmaayo maca alqudrati isagoo awoodi kara waxaa loo jeedaa marka ijtinaabu najaasa nijaasadii inaad ka fogayso waa meesha ay fiqiga u qoraan qofku dharkiisa iyo jidhkiisa iyo buqcada uu ku tukanayo ha daahiriyo saasoo lama odhan jirin tii buu sheekhu marka shardi ka dhigayaa iminka oo nebigu sal alla alay wasalam xagga dharka markuu ilaahay ka hadlayay muxuu yidhi wa hiyaabaka fatahir ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala nebigu sal alla alay wasalam gabadhii xaydka qabtay maryaheedii markuu ka hadlayay wuxuu yidhi taxutuhu uma taqrusuhu bilmaa'i maradii waad xoqaysaa dabeeto biyaad ku shubaysaa uma tandaxuhu uma tusallii fiihi xagga jidhka markii laga hadlayey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ila asalaati faasiluu wujuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayni wain kuntum junuban faaharuu ahaaro qaata ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaa anas ibnu malikna waa tii rasuulku u lahaa tanazahuu min albawli fa ina caamata cadaaba alqabri minhu markaa qofkii haddii najaaso ay gaadho nijaasadaana aanu qofkii ogayn maradiisii inay gaadhay oo markaa dabeetana uu tukado salaadiisii waa ansaxaysaa mana soo celinayo waxaa la mid ah haddii qofkii intuu salaad tukado waxaa la a ah iyaduna qofkii haddii uu maalan maradiisa iyo haddii alla idmaayo uu nijaaso ku ogaa ama uu haddii alla idmaayo ku ogaa nijaaso jidhkiisa meel ka mid ah dabeetana uu ilaaway oo intuu isaga weysaystay salaaddii iska tukaday salaaddii markuu ka baxay kadib uu xusuustay salaaddiisu waa ansaxaysaa mana soo celinayo waxaa taa ka duwan qofkii wayse la'aan ku tukaday isagoon wayse qabin buu isilaawayoo wayse la'aan buu ku tukaday qofkaasi dee waxba uma xidhnayma soo maaha waxaa la mida iyaduna oo salaaddii uu soo celinayaa qofkii intuu jinaabo qabay isilaaway oo intuu iska weysaystay salaaddii iska tukaday meeshii maydh looga baahnaa dib xusuustay waa soo celinayaa salaadaas waxaa la mid a gabadhii xaaid xaa'idada ahayd oo xaydkii intuu ka go-ay dahaara iyadoo aan weli dahaaro qaadan isilowday oo markaa weysaysatay dabeetana haddii aan la idmaayo ee tukatay salaadii kadib isxusuusatay inaanay maanta maydhan oo dahaaro qaadan waxoo dhanba salaadda waa soo celinayaan laakiin midkan aynu aynu sheegnay maalan qofkii wuxuu ku tukaday maalan qofka wuxuu ku tukaday maro nijaas uu ku ogaa markaasuu dib ka xusuustay soo celin ma laha daliilka waa sheegi doonaa ama haddii alla idmaayo qofku wuxuu salaadii ku tukaday gogol nijaas ah hadhow markii uu ku ogaayo markuu tukaday kadib ayuu xusuustay soo celin ma laha ama qofku maradii uu xidhnaa marihii xagga hoose uu ka xidhnaa qaar ka mid ah ayuu nijaas ku ogaa hadhow markuu salaadii ku jiro salaaddii u kala baran tahay ayuu xusuustay marada uu xidhan yahay hoose ugu jirta in nijaas ay lahayd hadduu iska bixin karo xilligaa isagoo aan cawradiisii qaawismaynin hadduu iska saari karo oo doc isaga tuuri karo oo marada weynoo sarena uu xidhan yahay salaaddiisu waa ansaxaysaa intow waxaa u daliila xadiidkii saxiixa ahaa ee rasuulka xadiiska abi saciid alkhudri ee nebigu sal alla alay wasalam saxaabadiisii uu maalin tujiyey xadiidka abu daawuud iyo axmed soo saareen markuu rasuulku salaadii u kala badhnaa uu ku kala badhnaa salaadii ayaa rasuulka sal allau alay wasalam labadii kabood ee uu xidhnaa uu iska saaray salaadii markuu kabihii iska saaray ayaa saxaabadiina kabihii ay iska bixiyey annaguna wa iska saarnay aniga jibriil baa ii yimid oo ii waxyooday salaada haddii alla idmaayo in muxuu ahaa kabahayga haddii alla idmaayo najaasaay leeyihiinoo bixi buu yidhiyo anna waa bixiyey maxaad idinkuu bixiseen marka nebigu sal allau alay ali wasalam waxaada uu ku tukanaya waa kabo nijaas lahaa salaadiisii qaybtii hore uu ku tukaday kabaha nijaasada lahaa ma uu soo celin nebigu alayh salaatu wasalaam waa garata soo ma marka taasaad masalada daliilkeedu taasuu noqonaya wuxuu yidhi marka ijtinaabu najaasa waa nijaaso ka fogaynteed qofku uu ka fogeeyo libadanihi jidhkiisa wa thawbihi maradiisa wa buqcatihi iyo buqcada iyo goobta uu ku tukanayo maca alqudra isagoo qofkii awoodi kara oo awoodiisu ay ku jirto oo maca alqudra shardigaa ah waxaa ku baxaya waxaa shardigaas ku baxaya hadduu qofku awoodi kari waayo nijaasadii inuu iska zuuliyo shardigaa isagaa oo cajzi haysta awgii u keli kari waayo waxaa ka mida maalan tusaale ahaan hadaynu soo qaadanaba tusaalaha wax lagu fahmaayey qofkii ay kaadidu iska socotay oo kale qofka ka kaadidu nijaaso maaha laakiin cudurdaarka jira awgii nijaasada qofka kani ma iska fogayn karo waxaa la mida maalan gabadhii mustaxaabada ahayd oo kale ina dhiigga istaxaabadu waa dhiig nijaasa liannahu yakhruju asabiil buu ka soo baxaya sooma hadee labadii sabiil sabiil ka mida ama labadii jidjid ka miduu kasoo baxaya waxaa ka mida qofkii lagu xabisay oo jeel inta la geliyey meel nijaase ah ku xidhan qol buu ku xidhan yahay laga furi maayo halkaasaa la yidhi kaadida iyo saxaradaba dhig meel lagu tukada ma haya marka salaadna waa laga rabaa marka qofkaas nijaaso kama fogaan kara soo maaha inkastoo culimmadu ay yidhaahdaan qofka lagu xabiso meel meeshaasoo nijaasna ay gudaheeda taallo salaadiisa qofkaasi caynkee bay noqonaysaa waxay leeyihin culimmadu tafsiil ha la geliyo oo salaadiisii qofkii lagu xabiso meel nijaaso ah meesha ha ku tukado laakiin marka sujuudda ay joogto oo meeshii nijaasa ay taallo yaanu sujuudina sujuudda ha ishaaro nijaasadina wejiga taabanaysa haddii kale ha ishaaro oo haddii alidma ishaaro ha ku tukado suu nijaasada uga badbaadi karo wuxuu yidhi marka sheekhu waxa weeyaan maca alqudra iyo awood iyadoo ay la jirto athaamina shardiga sideedaad istiqbaalu lqibla qibladii qofku inuu qaabilo ayaa salaadii shuruudaheedii ka mid ah istiqbaalu lkacba baa loo jeedaa qiblada maxaa qiblo loogu magacaabay qiblada waxaa qiblo loogu magacaabay lianna annaasa yastaqbiluuna biha yastaqbiluunaha dadkii baa u jeesanaya soo maaha dee saasaa qiblo qiblada loogu magacaabay alle subxaanahu wa tacaala waatuu lahaa wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjidi alxaraami waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatrahu buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulkuna alayh salaatu wasalaam waatuu lahaa idaa uqiimat ila salaati faasbiq lwuduu'a uma istaqbil ilqiblata wakabir salaada qiblada qaabiloo markaad weysaysato salaadii la qiimo dabadeed allahu akbarna nebigu waa tuulaa salawaatu llahi wasalaamu calayh marka muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin istiqbaalu lqibla ayay ku ijmaacsan yihiin laakiin waxaa laga soo reebaa oo qiblada qaabilitaankeeda aan awoodi karin afar qodob baa laga soo reebaa masaladu waxay leedahay mustanayaat mustasnayaad bay leedahay oo afar afar baa laga soo reebaa afar arrimood ka koowaad waa qofkii caajiska ahaa alcaajis alkhaaif almujtahid almutatawic afartaa laga soo reebaa ka koowaad waa alcaajis waa kii isagu caajiska ahaa yani wuxuu caajis ka yahay bimacnaa wuxuu keri kari waayey qibladii inuu qaabilo tusaale waa indhoole oo kale qof indhala oo cidi aanay hagaynin qiblada miyuu ku toosi karaa waa cududaar buu isagu leeyay soomahade marka waa qofkii alacmaa indhoolihii baa ka haraya maxaa ka soo maxaa ka haray oo kale walmariidu kii xanuunsanayay ee isagu in la duduwo oo la tootoosiya u baahnaa oo aan awoodi karayn inuu isagu dhaqdhaqaaqana waa la mid intuba maxay soo hoosgelayaan fattaquu llaha mastaactum bu alla yidhi subxaanahu wa tacaala ka labaad ee ka baxaya waxa weye alkhaa'if waa qofkii baqanayay waa cabsanayaa isagu oo hawl buu ku jiraa ama dagaal buu ku jiraa hadduu xaggaa iyo qiblada u jeesto wuxuu ka baqayaa in la dilaba ilaahay suuratulbaqara muxuu yidhi fain khiftum farijaalan aw rukbaanan buu yidhi subxaana wa tacaala kaa saddexaad waa almujtahid waa kii isagu mujtahidka ahaa waa socotuu ahaa oo qibladii buu garan waayey waa ijtihaaday wuu dadaalay talow xaggee bay kaa xigtaa ma midig bay kaa xigtaa ma bidix bay kaa xigtaa ma hortaadiiba qibladii buu qofkaasi garan waayey meesha uu ku ijtihaado ayuu u tukanayaa xaggeeda soo maaha xadiikii baa u dilna nebigu sal alay waslam saxiixa ahaa caamir ibnu rabiica nebiga sal allau alay waslam baanu la soconnay habeen madow oo roob u jiray oo cirki xidhnaa qibladii meeshii ay ahayd baanu garan weynay qof waliba dhinacii isaga uu markaa u arkayay qibladu inay ka xigto ayuu u tukaday waaguu markuu bariyey nebiga sal allahu alay ali wasalam ayaanu u sheegnay markaasaa waxaa soo degay qawluhu tacaala fainamaa tuwalluu fahama wajhu llah aayadda qur-aanka soo degtay ka afaraade u dambeeya waa almutadawic waa qofkii sunaysanayey qofkii sunaysanaya isagu gaar ahaan markuu safar ku jiro waxa weeyaan isagu marka ugu horaysa salaadda uu xidhanaya mooyaane waxaa ka dambeeyaa meeshuu doono inuu u jeestaa isagu dhibaato ma laha marka afartaasi waxay ka mid tahay mustaثnayaadka masaladatan waa alcaajisu alkhaa'ifu almujtahidu almutatawicu fi safari taas weeyaan anniyatu niyadii baa ka mid ah shuruudaha salaadu ay leedahay niyadu luqada carabiga waa cazmi iyo qasad baa la dhahaa qofku inu wax u qasdo ayaa la yidhahdaa sharcigana waxaa la yidhaahdaa alcazmu calaa ficli lcibaada alcazmu calaa ficli اlcibaada qofku inuu go'aansado cibaado inuu sameeyo taqaruban ila allah ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo markaa ugu dhowaanaya laba qaybood bayna u qaybsantaa mid waxa weeyaan niyo ciddii camalka loo samaynayey loo niyoonayo oo alla ah oo ay tahay micnaheedu ikhlaas inuu qofku ula yimaado talabaadna waa camalkiiyo oo camalkii khusaysaa tanna oo midna macmuulkay macmuulu lahu bay khusaysaa midna camalkii bay khusaysaa cidda isaga awgii cibaadada loo samaynayo ee isaga dartii loo samaynayo cibaadadii maxaa la doonayaa inuu qofku niyadiisu uu ikhlaas ka dhigaa la rabaa soo maha oo allah subxaana wa tacaala niyadiisa uu ikhlaasiyo qolada labaad ee qaybta labaad baan dhihi lahaa waxaa weeyaan waa lcamal oo camalkiisii qofku inuu niyo wanaagsan kula yimaado oo uu niyadii camalkii markaa kala sooco soonkii iyo salaadii zakadii xajkii qiyaamuleylkii sunnihii faradkii inuu qofku niyo ku kala sooco oo cibaadaadkii say u kala waaweyn yihiin ama say u kala duduwan yihiin inuu qofku u kala sooco niyadii baa la rabaa xagga axadka cibaadada loo samaynayo allahna inuu u khaliso subxaana wa tacaala baa la doonaya maxalka niyadu ay fadhidaana waa qalbiga weeyaan marka niyadu waxa weeyaan maxalkaasi deganta aniyatu niyadii baa shuruudihii ka mid ah waay waxay culimmadu isweydiiyeen maalan qofkii muxuu ahaa niyadiisii qofku inuu bedelo maalan xaalada waxaa jira qofku uu bedeli karo niyadiisii qalbiga uu ka niyaysnaa salaada marka uu galo dabadeed maalan qofkii wuxuu niyaystay salaad farad ah salaaddii isagoo ku jira ayuu niyadiisii bedelay oo salaad sunna ah buu bedelay ma bannaan tahay qofkaasi marka mise ma bannaano oo salaadaasi waa ka buraysaa salaad buu xidhay farad ahaan buu salaadaa u xidhay dabeeto salaaddii gudaheeda isagoo ku jiruu bedelay sunne ayuu u niyeystay culimmadu waxay leeyihin way bannaan tahay laba shardi haddii laga helo haddii laba shardi laga helo cibaadada caynkaas way bannaanaanaysaa shardiga koowaad waktiga salaadaa faradka ah ee uu niyadeedii bedelay wakhtigeedu waa inuu yahay waqti waasic ah an yakuuna waqtu lfardi muttasican an yakuuna waqtu lfardi muttasican salaadaa faradka waqtigeedu waa inuu yahay waqti maxay ah waasic ah oo maalan salaadii cishe oo kale shardiga labaad waxaa weeyaan bedelkaa ah inuu faradkii niyadii uu xidhay ka bedelo oo uu bedelo niyo sunno ah hadduu bedelkaa qofkaasi la yimid waa in cudurdaar jiraa an yakuuna licudurin cudurdaar waa inuu jiraa haddii alid maayo cudurdaar waa in arrintaasi keentaa qaybta labaad qofku taas waa qofkii farad niyadiisa ka bedelay oo maxay u bedelay sunne u bedelay soo maa qaybta labaadna waxa weeye qof intuu salaadii xidhay iyadoo farad ah buu xidhay faradkii buu niyadiisa ka bedelayoo farad kale ayuu haddana u bedelay isagu waxa weeyaan ma ansaxayso labadaba waa burayaan tii horena waa buraysaa ta dambena waa buraysaa oo waxa weeyaan le farad farad kale kuma u bedeli karo waa buraysaa labadu waa buraysaa ta saddexaad waxaa weeye salaad sunnaha buu xidhay salaadii sunne markuu xidhay ayuu salaadii isagoo ku jiro niyadiisii bedelayoo salaad farada ayuu u bedelay waxaa weeyaan iyaduna waa bannaan tahay haddii maaragtay ciladii hore lasoo sheegay waqtiguna iska waasic yahay oo sunnooyin badan u suubami karo cudurdaarna uu jiro qodobka afaraad waxaa weeyaan u dambeeya inuu qofku sunno mucayana intuu salaad xidhay sunno mucayan oo dee xadidan uu hadhow niyadiisii bedelay oo sunno kale oo guud u bedelay maalan salaadii subax ama salaadii duhur sunnihii ka horreeyey ayuu xidhay waa sunno mucayan oo cayiman soomaah waa bedelay niyadiisiiyo sunno caadiya ayuu u bedelay ee culimmadu waxay dhaheen waa bannaan tahay waayo salaada sunnaha ah ee mucayinka ah ee la cayimay waxa ay wadataa haddii aan la idmaayo niyadii salaadii sunnaha ahayd ayay wadataayo soo hoosgelisa isma diidayso waxay la mid tahay maalan qof salaad afar rakacadood oo sunno oo sunnihii duurka ka horreeyey ah xidhay markaasaa wuxuu arkay haddii aan la idmaayo wuxuu arkay maalan jamaaco ayuu arkay jamaaco badan buu arkay markaasu wuxuu sameeyey sheekhu qofkii caynkaas oo kale ah niyadiis intuu bedelay ayuu laba rakacadood oo keliya iska tukaday dabeetana jamaacadii duhurka ayuu galay marka niyadiisii maalan afar rakacood inuu tukadu ahayd wuu bedelay marka laba keliya ku ururiyey afartiina waa ka daayey si jamaacadaa duhurka markaa uu u tiigsado waa banaanta waxay kaloo yidhaahdaan qodobka shanaadna waa qofkii intu salaad sunaha xidhay maalan oo ma salaada sunnahaas oo cayiman buu xidhay ma bedeli karaayo salaad kaloo sunno ah oo cayiman mau bedeli karaa arrintaasi ma ansaxayso marka suurooyinka aanu sheegno waa shan suuro aan dul marno suuradda koowaad waxay ahayd qofkii oo salaad xidhay farad ah salaad farada markuu xidhay ayuu niyadiisii bedelay isagoo salaadii ka bixinoo salaad sunna ah buu ku bedelay ma ansaxaysaa waa ansaxaysaa haddii laba shardi la helo in waktiga salaadaa faradka uu yahay wakti waasica iyo in cudur daaruu jiro waa qodob soo qodobka labaad waxa weeyaan salaad buu xidhay farad ah markaasuu salaaddii isagoo ku jira buu niyadiisii bedelay farad kaluu ku bedelay muxuu isku bedelayaa marka laba farad buu isku bedelay labadoo waa burayaan tilqaa'iyan bay u burayaan midda saddexaad salaad sunnaha ah buu xidhay salaadii sunna isagoo ku jira buu niyaddii bedelayoo muxuu bedelay salaad farad u bedelay waa bannaantahay haddii shuruudihii hore aan soo sheegnay loo xidho midda afaraad salaad sunnaoo cayiman buu xidhay sida salaada duhuur sunnaha ka horreeya oo kale markaasuu bedelay oo wuxuu ku bedelay niyadiisii isagoo salaadii ka bixin salaad sunnaoo iska caadi ah oon cayinayn iyaduna way bannaan tahay waxaa qodobka shanaad ah salaad sunno oo cayiman buu xidhay markaasuu wuxuu ku bedelay salaad sunno oo kale oo cayiman iyaduna ma bannaana marka shanta suuradood labana ma bannaana saddexna way bannaan tahay labadan bannaanayn waa kuwee sunno cayiman oo sunno cayiman lagu bedelo iyo farad cayiman oo farad cayiman lagu bedelo saddexda kalese way bannaan tahay suwartaasi culimmadu ay sheegaan calayhim raxmatullah way bannaantahay iyaduna suwarta caynkaasa way sii farcamayaan suwar badan bay imaanaysaa lakin waqtigaan saamaxayne in allahu suwarta saasaan ku dayn doonaa haalian fasalka saddexaad baabu axkaami salaa salaada axkaamteeda ayuu baabkani baabu yahay wa fiihi baabkan waxaa ku sugan ama fasalka kan sabcatu dawaabida toddoba daabid baa ku sugan addaabit alwalu daabidka u horeeya waa shuruudu wujuubi salaati shuruuda salaadu ay ku waajibayso hamsatun shan weeye hore wuxuu kugu soo sheegay shuruudaha ay salaadu ku ansaxayso marka waa shuruudu sixa iyo shuruud lwujuub bay kala tahay shuruudihii salaadu ku ansaxaysay waa kuu soo sheegay oo sagaal bay ahaayeen shuruudahanna waxa weeyaan waa shuruudii salaadu ay ku waajibaysay alislaamu waa islaamnimo oo micnaha maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin shuruudaha kan shanta ah qofkii laga helo salaad baa ku waajib ah shuruudaha horeaynu soo sheegnayna qofkii laga helo salaadii waa ka ansaxaysaa haddii laga waayana salaadii ka ansixi mayso alslaamu islaamkii haddii aan idmaayo ayaa shardi ah shardi wujuub waxaa ah shardi wujuub waxaa ah qofku inuu qof muslima yahay haddaanu qofkii muslim ahayn ilaahay subxaanahu wa tacaala salaad iyo cibaado uu sameeyey ka aqbali maayo athaani alcaqlu qofku waa inuu caqli leeyahay athaaliu ka saddexaad albuluuqu qofku waa inuu qaangaadh yahay waayo nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi rufica alqalamu can halaaثa annaa'imu xataa yastayqid wاsabiyu xataa yaxtalim wاlmajnuun xataa yafiq buu nebigu salawaatu llahi wasalaamu alayh laakiin qofkii weliga ahaa ilmaha yar waalidka u ahaa isaga waxaa mudan inuu carruurtu intay yaryar yihiin mar hadday todoba jirba meelaha gaaraan salaada inuu amro muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa'u sabcin wadribuuhum calayha wahum abnaa'u cashrin baa nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah cadamu lxaydi xayd waa inaanu jirin xayd la'aan ayaa ka mid a ah shuruudihii salaadu ay ku waajibaysay wa cadamu nifaasi nifaasna waa inaanu jirin oo gabadhu waa inaanay umul ahayn oo haddii alaid maayo wixii umusha ka socon jiray waa inaanay ka socon hadday gabadhu xayd tahay ama ay umul tahay salaadii ku waajibi mayso xaaladda ay xayd ka tahay ama ay umusha tahay waayo labadaas xaaladood baa waxay yihiin laba shay oo diidaya salaadii qofku inay ka ansaxdo waayo nebigu sal allau alay wasalam gabadhii wuxuu ku yidhi idaa aqbalat ilxaydatu fadaci salaa xaydku hadduu kuu yimaado salaadii ka tag riwaayadkan xadiidkanna wuxuu ahaa alaysa ixdaakunna idaa xaadat lam tusalli lam tasum walam tusalli qulna bala miyaanay ahayn qofka idinka mid a ee dumar ah marka ay xaydo midaan soomin salaadna aan tukan haabaanna rasuulka ilaahayo marka gabadhu iyadii lama amrin gabadhii xaydka ahayd ama gabadhii umusha ahayd markay xaydkii ka maydhato ama umushii ay ka maydhato salaaddii inay soo qadayso iyadu kuma amranaa laakiin way soo qadaynaysaa wixii soon ahaa ee lagu lahaa addaabitu thaani daabidka labaad arkaanu salaati salaada arkaanteedii weeye arkaanu salaati salaada arkaanteedu arbacata cashara afar iyo toban rugni weeye afar iyo toban rugni ayaa salaadii arkaanteedii ka mid ah oo qofkii muslimka ahaa salaada tukanayay arkaantaas waa inuu garanayo si salaadiisu ay ilaashanto rugniga koowaad rukni iyo waajib iyo sunni baa kala jira salaada waxaa jira qof afcaasha salaada gudaheeda la samaynayo ama qiraa'aadka la akhrinayo waxaa jira qofku hadduu ka tago wax ka mida qaarkood in isagii lala yimaado mooyaane sujuudu sahwi aanay kabaynin arkaantii baa ka mid ah arkaanta dhowr iyo tobanka ah mid ka mid a ah hadduu qofkii tukanayay ka tago oo uulakac hadduu uga tago salaadiisu horta waa buraysaa haddii aan ulakac uga tegin ee sahwi uga tagana inuu ruknigii la yimaado mooyaane ma ansaxayso haddii aan la idmaayo salaadiisu maalan wuxuu ka tegey qiraa'atu lfaatixa faatixada akhrinteesu rukni maaha wuuba ka tegey salaadii buu xidhay markaasuu hore ka rukuucay isagoon faatixa akhrin markaasuu wuxuu xusuustay markuu samica allahu yidhi buu xusuustay inaan faatixadii akhrin waxba kama jiraan intuu tukaday hadday u bilaabmaysaa markaa faatixada ha bilaabo wixii hore waa laaqi hadday markaa u bilaabantay waa garatay soo ma marka rukni waxaa la a rukuucdii waxaa la mida kasoo tooskii waxaa la mida sujuudii xasiloonadii baa la mida rabanaa waxyaalahaasoo dhan baa ka mida oo soo tooska la socda hadduu marka qofku rukni ka tago arkaantan maanta uu inoo sheegi doono ka mid ah salaadii ansixi mayso inuu qofku la yimaado mooyaane sujuudu sahwina ma kabi karto waa garatay soo ma hadduu rakac uga taga ka waran salaaddii waa burtayba waxaa jira wax la yidhaahdo waajib wujuubu salaam waxyaalaha salaada waajibaadkeeda baa jira waajibaat salaa waxyaalaha salaada waajibaadkeeda ah hadduu qofku uu rakac uga tago salaadiisu waa buraysaa haddiise uu qofku sahwi uga tago salaadiisii ma burayso ee haddii alla idmaayo muxuu ku kabayaa sujuudu sahwi maalan wuxuu ka tegey ataxiyaadkii horeu ka tegey ataxiyaadkii horeu qofku ka tegey la odhan maayo salaadaadii waa burtay oo iyadu dee rukni maahae waa waajibaadka salaaday ka mid tahay maxaa kabaya sujuudu sahwi baa kabaya shay sunna ah buu ka tegey maalan wuxuuba ka tegey samic allahu liman xamida hadalkii la akrinayay buu ka tegey ama wuxuu ka tegey subxaan rabbi alaclaa ama wuxuu ka tegey subxaan rabbi alcadiim ama takbiirtii allahu akbaraadkii la akrinayay buu ka tegey ulakax hadduu uga tago iyo hadduu sahwi uga tago midna salaadiisii buri mayso sujuuda sahwina ku kabi maayo waa garta soo maa iyadu labadaa wixii sunan ah salaaday qurxiyaanu hay-aat baa la yidhahdaaye iyagu waxa weeyaan salaadiina mana burayso hadduu lakac uga tago haddii muxuu ahaa uu uga tago si sahwi ahna salaadii buri mayso sujuudu sahwina lagama rabo wey alqiyaamu taagni ayaa ka mida shuruuda fi lfardi salaadii faradkayd qofku inuu taagni ku tukado waa rugniga koowaad ee arkaanta salaada ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waqumuu lilaahi qaanitiin alle isu taaga idinkoo khushuucsan baa layidhi subxaana wa tacaala nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu soo booqday ee xanuunsanaya saxaabiga ah cimraan ibnu xuseyn muxuu ku yidhi salli qaa'iman uu nebigu ku yidhi salawaatu llahi wasalam taagni ku tuko haddaad awoodi weydo fadhi ku tuko haddii aad awoodi weydo adigoo dhinac dhinac u jiifa tuka buu nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu calayh haddaba su-aal baa iman karto maxay salaadiisii noqonaysaa qofkii salaad sunna a tukada oo fadhi ku tukada salaadiisii bal ka waran waa bannaan tahay qofku inuu salaad sunno ah fadhi ku tukado laakiin ha bannaanaate ee ajarkii uu salaad sunno oo taagnin lagu tukado ka heli lahaa barhkii buu helayaa waa ila barh baa ka maqan oo taagnidii ah nisful ajar buu helayaa qofkaa isaga ah waxaa ka ajar badan qofkii sunnaha taagni ku tukaday ayaa isaga ka ajar badan laakiin waxaa ka baxaya qofkii dee macduurka ahaa hadduu qofku gaboobay oo taagnidu dhibayso ama uu xanuunsanayo oo taagni awoodi kari waayey qof taagni ku tukaday ajarkii buu leeyahay waayo nebigu sal allau alay wasalam wuxuu xadiidkii ibni cumar waa tuulaha man sallaa qaa'iman fa afdalu qofka taagni ku tukada ayaa fadli badan waman sallaa qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'im qofkii ku tukada fadhi muxuu leeyahy kii taagnaa ajarkii barhkii buu ley nebigu sal alay wasalam waman sallaa naa'iman falahu nisfu ajri lqaacid qofkii jiif ku tukadana kii fadhi ku tukaday ajarkii barhkii buu leeyahy qofkii maxaa ka baxaya marka isagu kii waxaa ka baxaya macduurka ahaa ee cudurdaarka lahaa ayaa ka baxaya ashardu rukniga labaadi takbiiratu lixraami waa allahu akbartii waa takbiirtii hadalka qofka ka xarimaysay hadalkii bay qofka ka xarimaysaa oo qofkii takbiirulixraamkii ka togaa salaadiisu waa burtay qof baa salaad halkana istaagay salaadii isagoo aan xidhano allahu akbar odhan ayuu faatixadii iska akriyey afar rakacoodoo duhuruu tukaday salaadiisa qofkaa ka waran waxba kama jiraan liannahu waxba uma xidhnayn dee wax u xidhnaa ayaanba jirinba waayo nabigu wuxuu yidhi miftaaxu salaati atahuur wa taxriimuha altakbiir wa taxliiluha altasliim buu nabigu sala atulahi wasalaamu calayh salaada furaha lagu galo marka u horaysa waa dahaaro marka xigtaana waa takbiir marka u dambaysaana wa salaama nafsi buu nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam xadiidka termedi iyo kayrkiiba ay wariyeen saxiixa marka salaadii waxaa qofkii laga rabaa inuu takbiiru ixraamkii la yimaado waana rukni arkaantii ka mid ah nawaytu usallii farda salaati kada iyo nawaytu usallii sunnata kada iyo waxaasi waa wax bidco ah oan asal shareecada ku nebigu sal allahu alayh wasalam markuu salaada xidhanayo rafaca yadayhi wa qaala allahu akbar intuu gacmaha kor u taago allahu akbar odhan jiray waana caynkaasoo cid walboo nabiga salaadiisii soo guurisaa sidaa unbay sheegtay arki maysid kutubaxaadii oo ummahaatu sita iyo ayrkoodba rasuulka aleyh salaatu wasalaam oo salaad waxaan allahu akbar ahayn ku xidhay ama sunna ha noqoto ama fard ha noqoto nabigu sal la sl xadidkii wuxuu aha idaa qumta ila salaati fakabir ninkii musii salaatiga ahaa salaadaada markaad isu taagto allahu akbar dhe buu nabigu yii salawaatu llahi wasalaamu calayhi jamhuur culamaana caynkaasay qabaan inaanay guntamayn oo aanay xidhmaynin salaad aan lagu xidhan allahu akbar waxaan ahayn xitaa hadduu af soomaali ku xidho ilaah baa weyn iyo allahu cadiim iyo allahu jaliil iyo waxaas dhan ku xidhin mayso waa garata sooma allahu akbar lafdigaasay ku xidhmaysaa waayo cibaadadu waa shay sharci ahoo naska ku fadhiya weeyaan qiraa'atu lfaatixa faatixo akrinteed ayaa ka mida arkaantii salaada oo waa rukniga arkaanta salaada ka mida waa faatixada akrinteedii rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab salaad uma jirto qofka aan faatixada akrin buu nebigu yidhi salawatu wasalaamu calayh ninkii wuxuu ku yidhi musalaatiga ahaa iqra' biummi lqur'aan uma qra' bima shi'ta um lqur'aanoo faatixa akri buu nebigu yidhi salawatu wasalaamu calayh marka shuruudii waa caynkaas iyadu masale waxaa jirta khilaaf ah bayna alculamaa qofkii goormaa imaamku ka xambaari karaa faatixada goor ma ku xambaari karaa masale khilaaf baa jirto hadduu kusoo gaadho qofkii maamuumka ahaa imaamkii oo rukuucsan hadduu soo gaadho oo ula rukuuco intuu xidho salaadii faatixadiina aanu akrin rakacaddaasi ma u jirtaa culimada qaar ka mida ah waxay leeyihiin rakacaddaasi ma jirto maadaama aanu taagnidii faatixada soo gaadhinoo faatixadii aanu akrin maxay daliishanayaan xadiidkaynu akrina laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab marka qofka faatixa ma akrin bay kuleeyihiin qolada kale culimadu jamhuurtu waxay leeyihiin qofku haddii imaamkii oo rukuucsan uu soo gaadho dabeetana uu salaadii xisaa ku xidho oo rukuucdii isagoon faatixo akrin uu kusoo gaadho ku xidho rakacaddaasi waa u jirtaa xadiidkii waxaa u daliila abi bakrata nufayci bn alxaari baa u daliila oo nebiga oo rukuucsan calayhi salaatu wasalaam intuu soo galay kadinka markuu kabihiisii la baxay ayuu kadinka ka soo rukuucay isagoo rukuucsan oo foorarsan buu foorarka ku soo socday ilaa safkii uu soo galay salaadii markuu ka baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu weydiiyey ninkii caynkan sameeyey keebuu ahaa anigu waa rasuulka ilaahayow laa tacud zaadaka allaahu xirsan ha ku noqon buu nebigu yihi alayh salatu wasalaam mar dambe ilaahay subxaanahu wa tacaala dadaal ha kuu kordhiyo buu nebigu yidhi salawatu llahi wasalaamu calayh marka nebigu ninkaasi ma odhan maxay salaaddii soo celi sooma hadee ma odhan ee wuxuu ku yidhi yaana mar dambaa ku noqon inaad kadinka ka soo xidhato salaadda adoon safka soo gaadhin oo markaa aada soo adoo soo fooraro oo salaad ku jira aad soo lugayso oo markaa safka soo gasho yaana dhicin mar dambe haddii arrintaa dadaal saa u geysatay marka xadiidka waxaa jamhuurtu ka daliishanayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa inaanu amrin salaadda soo celinteeda waana sax weeyaan sidaa awgeed baa salaaddii hadduu imaamku xilligaa kaa rukuucsanaa soo gaadhidna waa rukuucda isagaa kaa qaadaya wey isagaa faataxadii kaa qaaday alrukuucu rukuucdii baa ka mida shuruudii salaada alrukuucu baa ka mida waxaa u daliila qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu baa lihi subxaana wa taala rukuuca dadka muminiinta wasjuduu waa ku xigta iyaduna nabiguna sal la alay slam waa lahaa irkac xataa taطma'ina raakican rukuuc ilaa aad rukuucda ku xasisho waatuu nabigu laha salawaatu llahi wasalaamu calayh alrafcu kasoo toosidii baa ka mida minhu rukuucda laga soo tooso ayaa arkaantii ka mid ah alrafcu min arukuuc oo qofku kasoo tooso ayaa dee alidmaya ka mid ah laakiin waxay fuqahadu yidhaahdaan kasoo tooskaa qofku salaada uu kasoo toosay waa inay tahay niyatu rafcin inuu kasoo tooso niyadeed waa inuu wataa laakiin qof rukuucsanaa oo laga nixiyey argagax awgii u booday isagu isagoo rukuucsan baa waxbaa ka nixiyo kusoo booday markaasuu haddii alidmaayo maaragtay sidaa awgeed buu kor ugu booday marka kaasi ma sax maahay rukuucduu ku noqonayaayo markaasuu marka dambe caada maarata uga toosaya nebigu sal alla alay aslam waatuu lahaa uma arfac toos salaadii maa rukuucdii ka toos asaadisuka lixaad alictidaalu waa kasoo toosid salaadii ekaansho qofkii salaadii uu ku ekaado qaa'iman taagni oo dhabarkaaga dhexda aadan ka soo celin ee markaad rukuucdii ka toosto weynase qumaadtii aada isu taagto oo nebigu sal alay wasalam arrintaasuu amray ninkii salaatiga uma arfac xataa taطma'ina qaa'iman waatuu nebigu la alay slatu wasalaam asujuudu sujuudi baa arkaantii ka mid ah qofku inuu sujuudaa la rabaayo yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu buu suuratulxaj alla yidhi subxaana wa tacaala musiiu nebigu waatuu ku lahaa uma sjud xataa taطma'ina saajidan dabeeto sujuud ilaa aada sujuudda haddii aan la idmaayo aad ku xasisho waatuu rasuulku lahaa alayhi salaau wasalaam sujuudiga marka waa in la rabaa ka mid a ah. arafcu minhu arafcu kasoo toosid minhu sujuudii laga soo tooso ayaa arkaantii ka mid ah oo nebigu sal lla alay slam waatuu lahaa salawaatu lahi uma sjud xataa taطma'ina saajidan uma arfac xataa taطma'ina jaalisan iska toos sujuudii ilaa aad fadhiga ku xasisho waatuu nebigu lahaa alayh salaatu wasalaam ataasicu ka sagaalaad aljuluusu waa fadhi la fadhiisto bayna sajdatayni labada sujuudood inta u dhaxaysa oo qofku markaa uu ku fadhiisto haddii alidmaslugtiisa bidixda ah baabacadeeda uu ku fadhiisto lugta midigna uu faraheeda taago oo cidhibta kor u taago faraheeda dhulka uu taabsiiyo cidhibtana kor u taago shaaficiyadu iyagu waxay qabaan madhabta shaaficiga waxay qabaan shanta salaadood atixiyaadka u dambeeya in salaad waliba eh, qofku misigta ku fadhiisanayo oo lugta bidix aanu ku fadhiisanayn laakiin qowlka saxa ah ee raajixa ah waxa weeyaan shalaadaha shanta ah wixii hulaai ah wixii saddex rakacadood ah sida maqhribka oo kale ama afar rakacadood ah sida duhurka oo kale rakacadda u dambaysa ataxiyaadkeedu misigta dhulka la dhigaya lugta bidixna lugta midig dhudhunkeeda hoosta laga saaraya waa garta soo maa laakiin wixii salaadii hunaa'i ah bimacnaa laba rakacadood salaada ah waata subax oo kale iyadu iftiraash baa la samaynaya iftiraash baa la samaynayaa oo qofku lugta bidix ayuu intuu goglado ku fadhiisanayaa baabacadeeda ta midigna waa qutaminayaa saasuu qofku samaynaya aطumaaniinatu xasiloonidii baa shuruudihii ka mida haddii aan la idmaayo fi dhammaan in lagu xasilo dhammaan in lagu xasilo ayaa ka mid ah atashahud alakhiiru ataxyaadka u dambeeya ayaa ka mid ah aljuluusu lahu fadhi loo fadhiistaa ka mid ah ataxiyaadka laftiisa iyo walatasliimi salaama naqsi ayaa ka mid ah yani waxa wey aljuluusu lahu fadhi ataxiyaadka loo fadhiisto iyo walitasliimi salaama naqsi laftiisa oo loo fadhiisto atasliimu salaama naqsiga laftiisii ayaa ka mid ah shuruudihii salaadu arkaanta ay lahayd atartiibu tartiibin iyo kala horaysiin say u kala horeeyan loo kala horaysiiyo ayaa shuruudii salaadu ay lahayd ayaa ka mid ah wallahu subxana wa tacala aclam